وصحبه أجمعين أما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام فقال waxaynu ku soo jirray culimmadii xanaabilada aqwaashoodii ku saabsanayd dadka islaamka sheegta ee gaalnimada ku dhacay iyo xukunka diineed ay culammadaa ka qaateen dadka ayaga ah naqligii dheeraa ee ku saabsanaa ee qubuurta iyo meelaha la dhisay iyo meelaha la caabudo dumintooda iyo la dagaalankooda ibnulqayim baa xalay inoo dembeeyey hadal kale oo ku saabsan kooxaha islaamka sheegta ee haddana diinta inay ku dhaqmaan qaybo ka mida laga waayay ama lagu kari waaya inay ku dhaqmaan xukun diineed oo sharcigeenna ka mid go-aanuu sheekhu islaam ibnu taymiya ka leeyahay islaamka iyo culummadan uu ka soo guuriyayba caawa ka hadli doonaa sheekhu wuxuuna yidhi wa qaala sheekh taqiyuddiin taqiyuddiin wuxuu yidhi waa abulcabaas axmed ibn cabdilxaliim ibn cabdisalaam ibnu taymiyat alxaraani taqiyuddiin wuxuu yidhi asagu lamaa su'ila marka la weydiiyey can qitaali tatar can qatli baa ii qoran nusakhda asalka ah ee sheekha kutubtiisa kamida mida ah, laakiin qitaal baa ku jira lamaa su'ila can qitaali tataar tataarka la dagaalankooda markii la weydiiyey maca tamasuki iyagoo weliba ku dhaggan bishahaadaatayni towxiidka oo towxiidsanaya ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muxamadan rasuul ayagoo lashaatayn ku dhawaaqaya ayaa lay nimanka ma lala dagaalami karaa walimaa zacamuu weliba iyagoo weliba sheegtay weeye maca maa zacamuu waxay sheegteen la qabo oo min itibaaci asli islaam islaamka asalkiisa inay raaceen oo ku dhaqmahayaan oy towxiidsan hayaan oo nabiga ay u ogol yihiin muxuu ahay rasuulnimo oo marka ay u ogol yihiin ilaahayna waa ilaahnimo ogol yihiin nimankaa ma lala dagaalami karaa qadiyaddanna qadiyad aad u dhibtay muslimiintii xilligaa joogay ayay ahayd tataarku waaga hore gaalay ahaayeen oo niman bariga eshiya ka soo duulay bay ahaayeen oo muslimiintu lasku rafaado la dagaalamay oo dowlado badan soo dumiyey kadib markay dhowr sane waddanka joogeen oo dagaalamahayeen ayaa umaradoodii iyo hoggaanadooda qaybo ka mid a ah ayaa islaamka sheegtay ayagoon weli fasaadka aan daynin oo muslimiinta laynaya oo masaajid duminaya oo dumarka kufsanaya oo wax kastoo gaal samayn jiray samaynaya bay haddana qayb ka mida ah waa tukanaysa qayb shahaataynkai bay ku gaabsatay islaamkii bay sheeganayaan nimankii noocaasaa waa lagu wareeray ibnu kaiir baa fi lbidaaya wanihaaya ka sheekeeyey inay xataa culumadii ku wareereen nimanku gaalnimadii hore lagu yaqaanay asalkeed kaba soo tagay waa tawxiidsadeen waa shahaadanhayaan culumaa la socotaba oo qudaad bay leeyihiin iyo niman salaadaha qaybo ka mid mida ah tukada islaam bay nimanka sheeganaya dhaqankay ku dhaqmahayaanna waa dhaqan gaalnimo oo dhiggii islaamkay bannaysteen gabdhihii bay kufsan hantidii bay boobi wax hor istaagaya wax ka kaxaarana midna ma jiro nimanku ma murtadiinba ma kufaar asliyiina ma quaacu uruq iyo muxaaribiinba ma buqaad mutaawiliina waa lagu wareeray malkoodii baa la bixin waayey shaikhulislaam ibnu taymiya ayaa caamo iyo culamaa laiskugu yimid su laga weydiiyey su dhaadheer oo weliba mufasal ah ayaa lagu weydiiyey waxaa la odhan karaa majmuucu lfataawa mujalladka labaatan iyo sideedaad boqolkiiba sagaashan iyo badh wuxuu ku saabsan yahay iyaga wey iyo wixii la halmaala nusayriyiin iyo dursiya iyo baatiniyo iyo tataar wey iyo wixii la halmaala alطawaa'if almumtanica can الshariica alislaamiya aw can shariicatin daahira min diin اlislaam buu khuseeya baa la odhan karaa majmuucu lfataawa waa sidaas fataawa alkubraa naftirkeedu mujalladka labaad ka saddexaad waa kaga hadlaa waa soo celceliyey sheekhu markuu sheekhu sharxay nimankan inaysan kufaar asliyiinan ahayn muxaaribiin iyo muxuu ahay quaac durugna aysan ahayn buqaad iyo muta'awilna aysan ahayn oo ay yihiin dawaa'if mumtanica murtadiin ah uu sharxay adiladeeda uu caddeeyey ayaa lagu qancay weliba wuxuu ummadda kusii qanciy oo yidhi haddaad aragta aniga ibnu taymiya oo kitaab qur-aana ah madaxa ku wato masax madax ii saaran yahay tataarna la socda aniga ha la dila buuri ayb idaa ra'aytumuunii wa calaa ra'sii musxafun faqtuluunii buul miyadaan iga shekisantahin muslim inaan ahay daahiran kollay sida idiin muuqata nin caalimoo sheekh oo dhiiggiisu xaaraan idinkan yahay maya laydhi anoo kitaab qur-aan madaxu ii saaran yahay oo tataar la howlgelay ninka u carara iyagoo u taga waa murtad ninka taageera waa murtad ayagu waa murtadiin niman ku jihaada laydhi fatashajaca annaasu cinda idin alcaamatu wاlculamaau ibnu kaiir baa sidaa odhanaya wadaadihii iyo culummadii iyo caamadii waa dhiiradeen tataar markaasaa loo dhilqaaday oo markaas si fiican looga shaqeey qadiyaddii baa laga hadlaaya muhiim jiddan wey tataar xukumkuu shaykhulislaam ibnu taymiya raxmat ullaahi tacaala calayhi saaray waxaa soo gelaya jamiica awaa'if almurtada fi lcaalam alislaami xukuumaadka carbeed oo dhan min jakarta ilaa hargeysa baa soo gelaysa ayib kulligood jamiica atawaa'if indunuusiya laga soo bilaabiyo filibiin waxaa islaam sheegtay xukuumaad ah ilaa cidhifka soomaaliyeed ayaa soo gelaya kulligood waa tawaa'if mumtanic can addiin alislaami can shaciira can xukmin daahirin can aljihaad can akhdi اljizya can taطbiiq الshariica can اlxukmi bima anzla allah waa tawaa'if mumtanica biاlquwati wاsayfi wاsinaan kulligood marka xukumkaasay qaadanaya tii buu sheekhu maanta ka hadlaya kama hadlayna mujaahidiinta caalamka ilaahay ku dharqabanaya kama hadlay waa ogtay nimankan ka hadlaayo sheekhu marka wuxuu ihi kullu طaa'ifatin hadalkii ibnu taymiya waa kana hadalkaani wuxuu ku jiraa majmuuc اlfataawa mujalladka labaatan iyo sideedaad safxada afar boqol lixdan iyo sideed iyo safxada shan boqol iyo kow ilaa kitaabka dhammaadkiisaba sheekhu wuxuu yidhi kullu طaa'ifatin koox kasta oo mumtanicatin diiday inay ku dhaqanto can iltizaami bacdi sharaa'ic alislaam meeshaa bacdi baa idinka go'an can iltizaami bacdi sharaa'ic alislaam islaamka axkaamtiisa qaybo ka mid ah inay iltizaamto ma inayn rumaysnay way rumaysan inay waajibtahy ruuxuu waa ogyahay laakiin inuu dhaqan geliyo oo hirgeliyuu diidan yahay dayib jihaadku waa fiican yahay waana shay waajiba laakiin eh, hawshaasi maanta caalamka ka jiri mayso ahlu kitaabku jizya in laga qaado qur-aankaa sheeg hawl maanta soconaysa ma aha sakadu waa waajib laakiin bixin maayo soomku waa waajib oo waan aaminsan allah igu leh laakiin soomi maayo salaadu allah igu leh laakiin tukan maayo alطawaa'if almumtanic can xukmin an shariicati min asharaa'ic alislaami alظaahira ee muuqata wey masaa'ilka khafiga qorson lagama hadlay xukm la yaqaanoo diinta ka ah oo muuqdaa laga hadlaayo oo la ogaan karo ruuxu inuu ka tagay adilada caddaysana ay daahirata banaanka taal asaguna inuusan ku dhaqmayn ay muuqato banaanka taal almutawaatira ee muxuu ahay mutawaatirada ee adiladeedu tawaatarad wa takaaarad oo min haaulaa'i alqowm qolyahan tataarka ka midadna weydiiseen sheekhu leeyahay aw hayrihim ama kuwo kaloo islaamka sheegtaa daa'ifo kasta oo diiday inay xugum diineedoo muuqdo oo waajiba ku dhaqanto ama shay xaaraanoo ilaahay xarima ay ka tagto diiddo xukumkaasoo xugum aan khilaaf lahay inuu iska cad u yahay adiladu ay ku badan tahay ama khilaafkiisu khilaaf muctabara usan ahayn oo tataar ah kooxdaasoo tataarkan ah ama muslimiin qolyo kaleo islaam sheegta ah, fa innahu yajibu qolyaha waxaa waajibaya qitaaluhum la dagaalankoodii xataa yaltasimu ilaa ay ku dhaqmaan oo hirgeliyaan kulla sharaa'icihi kullaa idinka go'an meesha ayadaa sharaa'icda diinta islaamka oo dhanba jamiica sharaa'ic jamiica alaxkaam baa loo jeedaa axkaamtii waajibaad iyo muxaramaad oo dhanba iyo xukumka ay diidan inay hirgeliyaan oo dhanba ilaa ay si dhammaystir u fuliyaan xabaddaa ku socon wain kaanuu haba ahaadeen maca daalika diidadaa maceeda iyo iltisaam la'aantaas iyo imtinaaca maciisa naatiqiina kuwa ku hadlaaya ama maca wujuubi qitaalihim ayb wljihaadi muxuu ahay calayhim bishahaadatayn kuwa ku haday noqdeen ha tawxiidsadeen asagoo tawxiidsan baa la dili ashhadu an laa ilaha illa allah asagoo leh bay seeftu la tegey li'annu shahaadada kuma haysano oo muxamadun rasuululahi kuma haysano wuxuu u dhiman hayaa salaad buu ka tegey salaada aan kugu haysanaa tawxiidkan kuguma haysannaba waxaad u dhimatay inaad soomi weyday oo laguu kari waayey waxaad u dhimanaysaa inaad sakadii bixin weyday waxaad u dhiman in bunuugta ribigu iska daa lagaa waayey iyo shatiga iyo laysinka aad siinaysa bunuugta ribiwga ah laysinka aad u goynayso mxuu aha sharaamiidda jooji baa lagaa waayey jihaad oo gaala ku halgan baa lagaa waayey zakada bixi baa lagaa waayey tanaad u dhiman marka layskuma qaso laa ilaaha ila allah muxamadun rasul waa fiicantahan lena khayr allah ku siiyo intaa ku fiican tahay laakiin in kale u dhimanaysa ayb wixii iskuma qasno ruuxa muslimka asagoo tawxiidsan oo soomi oo salaadi oo xajiyi oo cumraysan oo zakayn soo lama dilo hadduu dembi ku dhaco oo qaaticu ariiq uu noqdo gacantaa lagoyn haduu saariq noqdo dhagax baa lagu dilay asagoo muxsana hadduu zinaysto waa la karbaashi hadduusan muxsan ahayn idan iskuma xidhno shaataynku meel baa looga baahan yahay markaad la timaado wixii ka dambeeyay baa lagaa rabaa guriga islaamkeed soo gashay intiisii kale waa inaad ku dhaqanto islaamka qayb baan kaga dhaqmi qaybna yeeli maayo afa tu'minuuna bibacdi alkitaab watakfurna bibacdin wey xataa yakuuna diinu kullu lilah baa lagu dilahaya dhammaan waa inaas raacayso wax kala hadha ma fi silmi kaafa wey islaamka dhammaan waa inaad soo min caqib ila ara's waa in islaamka aad wada buuxiso wey wixii kugu waajibe dad hee may afanhaaf baan ka dhigahaya waan badhanhayaa waxaan le annagu seefaan ku kala badhaynaa adoo dad badhato adna kala badhi wax udhexeeya ma jiraan kalabadh kalabadh buu leeyahay ayib wain kaanuu haba ahdeen maca dalika ay maca wujuubi qitaalihim naatiqiina kuwa ku hadlaya oo eh, eh, eh, daldalahaya bishahaadatayn wa multazimiina kuwa ku dhaqmama ha noqdeen bibacdi sharaa'ici axkaamta diinta qayba ka mid a ah ha ku dhaqmeen ha tawxiidsadeen inta kale ay ka tageen bay u dhimanhayaan loo laynhaya kamaa qaatala abubakr sidiiq radi allahu tacaala canhu siday oola dagaalameen abubakar iyo wsaxaabatu qolihii zakada diidee bixin waayey ayaa loola dagaalamaya alطawaa'if almumtanica asluhum waa ibliis weeye kufru ibliis ibliis marka layi nebi aadam u sujuud aqara bilwujuubi wa biاlmri wuu ictiqaadsanaa amarka inuu waajib yahay allana ku leeyahay laakinahu imtanac can اtaطbiiqi wاtanfiid markuu kufru طawaa'if almumtanica waa kufru ibliis aliqraaru biاlwujuub wاlictiqaadu bالshay maca cadam iltizaamihi waa kufru ibliis wey weligaa iska ilaali maa manacaka la yidhi lima lam tactaqid lama dhihin limaada lam tu'min lama dhihin maa manacaka inaad fuliso maxaa ka hor istaagaa leeyahy ma huwa almaanic min altanfiid wاltaطbiiq wاlficl baa laga hadlayaa hada kufru ibliis wey tii buu sheekhu ka hadlay wacalaa dalika sida ayada ah bay ittafaqa alfuqahaau fuqahadu isku waafaqeen bacdahum bacda saxaabati wa abi bakr abi bakr iyo saxaabada kadib fuqadu waxay isku raaceen in dadka noocaasa lala jihaadi maca saabiqati munaadara ayadooy hormartay dood dhex martay munaadarati cumar liabi bakr radi allahu tacala canhuma ayadooy dood ka abu bakr iyo cumar dhex oo ku saabsan nimanka tukanaya soomaya salaadaya xaggana tawxiidsanaya laakin sakadii bixin waayey iyagoo rumaysan inay waajib tahay umar wuxuu dhahay un yarkaadina tabarba ma hayne dib baan ka bixin doonaane abubakarna wuxuu yidhi hal xaraf hal neefay bixin jireen hadday diidaan ballamkale waa go'ahayaanbu hawshu waa inay ku soo noqoto sidii suubanuhu ku egaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka dood yarayd markii ay socotay waxaa la dareemay saxaabadu arkeen abubakar inuu gar leeyahay wa kaana afqaha saxaabati wa aclamahum waayeelkii saxaabadu ahaa meeshiisi baa laiskugu soo biyo shubtay faاtafaqa asaxaabatu saxaabadu waxay isku waafaqeen cala dagaalan bay isku raacanaya jihaad calaa xuquuq اlislaam qitaalkaasaa sharcigu isticmaalaa jihaad iyo qitaal iyo ghasw iyo howlahaasaa la isticmaalaa xarbi inta badan lama isticmaalo iyo muxaarabe iyo lama isticmaalo ayib alfaadda jihaadka meelo khaas ah oo ribada iyo quaacu uruqiya loo isticmaalaa xarbiga iyo wixii la halmaala fatafaqa asaxaabatu saxabadu waxay isku waafaqeen cala alqitaali in lagu dagaalamo calaa xuquuqi اlislaam islaamka xuquuqdiisa bimacnaa mar diinta islaamka soo gashay waajibaad baa ku fuulay waddamaha qaarkood markaad baasaboor ka qaadato ama kamaandho shaydaanaad ka qaadato dayab oy naf kuu geyso xuquuq baa lagugu yeela soo maaha waxbaa lagaa rabaa waxaanad fulayso ood samaysa lagu leehay waxna xaq baad u yeelan muwaadin baad tahay baa lagu leehay reer ah nafsa shay markaad qaadato sharciga islaamka ood ku qaadato ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu an xamdan rasuulullah waajibaad baa kugu laazimi waxyaabana waa lagaa reebi haddaad sidaa yeeli weydo sharciga lagaaga laaban waana lagu dilha lagu dayn maaye jinsiyaddana waa lagaa qaadi waana lagu dili nafsa shay wey ninkii islaamka soo galay fulin waaya wuu dhimanhayaa xuquuqulislaam baa leedaha camalan ku dhaqan bay sidaa u yeeleen saxaabadu bilkitaab ay ku dhaqmahayaan iyo wasunna mabxadkan masaa'il baa ku jira sheekhu kullu طaa'ifatin min aطaa'ifa tuطlaqu cala alwaaxidi faakar daa'ifadu waa hal ruux iyo ka badanba waa la yidhaahdaa sida mufasiriintu sheegaan fi taxta qowlihi tacaala falowlaa nafara min kulli firqatin طaa'ifaة minhum طaa'ifa waaxid buu noqon karaa marka rajmiga la gaadho mxuuha jaldiga iyo zinada xadkeeda walyashhad cadaabahumaa طaa'ifaة min almu'miniin ay waaxid baa ku filan ayib laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum in nacfu can طaa'ifaةi minkum nucadib طaa'ifaة biannahum kanuu mujrimiin idan aلطaa'ifa tuطlaqu sharcan waluغatan waاsطilaaxan cala alwaaxidi faakar labo hal saddex jamaaco bimacnaa waa koox kasta hal iyo ka badan qabaa'il ururo dowlado xukuumaad laba wadaad waxay doona ha noqdeen koox kastuu marka mumtanica noqota ayaa xukumkan iska leh aa'ifo waynu fahanay alimtinaac maxaynooga jeednaa kullu aa'ifatin mumtanic buu sheekhuu yidhi mumtanacadu waxaa loo jeed waa kooxdii imtanacat can alimtihaali liaxkaam illah axkaamta islaamka ahy ee aa'ifadu ay ogolayd inay waajib ku tahay ilaahay saaray ogolayd baa fuliya oo ku dhaqma laga la'yahay mil man imtanaca can adaaءi الzakaati liljubaax dadkii loo soo dira inay zakada uriyaan bu udiidan u dhiibo idan imtinaaca waa sidaas imtinaaca marka ama ficlan buu noqon oo adaaba seef la soo taagan ama xukman buu noqonaya adugu seef iyo aaka aad hadda ku dagaalanto oo isku difaacda malihin laakiin xukunkii inaad ofisaad diidan tahay nimankii mumtaniciintaha ururkii baad ku jirtaa oo dhex fadhida dad untusbax yar wareeji oo shacab iska noqon laakiin maca aljamaacati maca alxukuuma maca alqabiila gaashaankaas iyo seefaha ay qabiilku isku difaaceen baad harsanaysaa marka uh, waa طaaئifa fardan faأkar imtanacat can اlimtiثaali lxukmin aqarat biwujuubihi imtanaca marka ama xaqiiqi ha noqdo ama ha noqdo he xukmi ha noqdo kayfiyat اlimtinac baa maxaa yaa u baahan in la sharxo waa alimtinac biاlquwati wالsayfi wالsinaan waa aniga hadda soo sheegay ficlan aw xukman soo geli mahayo alcisaan almadani waxa loo yaqaano ayib cisaan almadani waa nin fardi asagoo gooni iskaga istaagan hubna haysanin tabarna aan laynoo diida yidhi madaxaa la soo qaba waa laga xoog badanya waa la baquujinayaa xoog ku tagaa laleeyahy haddii kale waad dhimanayso ilaa asagu tabar ma laha ninka asagaa waxaan soo gelaynin fardiga aan lahayn awood uu ku imtinacaan lahayn wa maca dalika kharaja cala nidaami ashariica alislaamiya isagu waa murtad mustaqila murtad mustaqila weeye طaa'ifa mumtanaca waa musطalax gooni ah wa kullu fardin aw طaa'ifatin imtanacat can اlimtihal liaxkaam اllahi bacdan aw kulan waاctamadat biاlquwati wالsayfi wالsinaan nimanka waa bado gooni u tuman fardiga asagu kharaja can الshariica alislaamiya kaasoo wuxuu gelahayaa ninkii guursaday aayadii aroosaybuu la xugum yahay qoortaa la qabanhayaa gooni baa loo saarahaya asagoo طaa'ifa mumtanaca mia waa murtad muxaariba lilaahi warasuuli goonibu u baxahaya buqaaduna meeshan soo geli mahayaan ayagu lanno buqaadu ta'wiil bayliya waanu gaari insha allahu tacala meesha kuma jiraan intaa waa khulaasada xukumka aطaa'ifa almumtanica laba qayb kala qaadaynaa asal waa asal guud oo ninka aalibka inuu iskala socdo ay muhiim jiddan tahay asalka waxaa weeye kullu man intasaba ila اlإslaami wasalla ila اlqibla wa maca dalika ku dhaca dembi uu ku mudanhayo in lagula dagaalamo oo lagu dilo culumadu laba ariiq bay ka leeyihiin qitaalu ahli اlqibla aw qitaalu man istaxaqa alqitaala min ahli اlqibla liahli اlcilmi oo mutaahiriin aan u jeedno lahum ariiqaan laba ariiq bay leeyihiin niman yidhi ninku marba hadduu ashahaato tawxiidsado wa maca daalika uu tukado qiblada u jeesado oo ahluqibla lagu tiriyo khaladku ku dhaco ee lagu dilahayo waxaan ictibaarinaynaa kal buqaad waa buqaad sidii buqaad ma loola dagaalami maanici zaka waa buqaad tataarku waa buqaad khawaarijtu waa buqaad baabulbuqaad geliya oo daa'ifo yar ah culumada ay ku tilmaameen inuu ra'yi yahay ra'yi daciifa ah, tarudduhu اlusuul kitaaban wa sunnatan wa ijmaci الsaxaaba laakiin waa kullay ra'yi jira iska ogow niman wixii dagaal ee daa'ifo ay mudato min ahli qibla baabkaa geliyaa jira ogow laakiin waa ra'yi daciifa ah, aimada mutaqadimiinta xataa kibaaru ahli cilm min atbaaci الtaabiciin ilaa yowmina hada aysan ogolayn weeye laakiin waa ra'yi jira axnaafta qaybo ka shaaficiyada in ka mida maalikiyada qaybo kamida ay ku dhaceen wey laakiin marduud oo daciif ah ra'yi shaad ah ra'yiga asaga ah labaad waxaa weeye ahlulqiblaha dagaalka muta <coughs> waynu kala qaybinaynaa bay <coughs> niman waa niman loo yaqaano muxaaribiin oo mufsiduuna fi اlardi oo baabu qutaacu turuq baa la gelin waa qutaacu turuqa iyo muxaaribiinta iyo khawaarijta isku baabbay marhayaan buqaadda muslimiinta ahlu khayrke ta'wiilka saa'iqaa leh lahum tawiilun saa'iq xagganna ahlulcilmiga ama muslimiinta dhabta ah ee dowlad markaa jirtay wax ka tabanaya nidaam markaa jiray wax ka sheeganaya nimanka markay baxaan waxaa la odhan maxaa jiro maxaa qoonsateen waxaan qoonsaneen xukuumaddan kitaabka ilaahay kuma dhaqanto waa xaalay jawr iyo dulmi iyo eexay ilmaadeersi bay ka dhammaan leedahay waa mustabidiin tala wax nagama siiyaan sharci ilaahay ma oofiyaan waxaa lihi dowladay waxaasaa lidinku haystaa ka garbaxa dowladdu wixii hadday saxdo ay hagaajisana waa khayroo soo xadhoo loodhanaya hadday hagaajin weydana waa loo kala garqaadi waa niman ahlu khayr ayagu wanaagsan oo culummo ah laakiin nadaam markaa jiroo dowladeed ama xukuumo ra'yi diineed ku diidan waa lagala niqaashi haddii la qanciyo waa khayr haddii bacda maa wixii loo caddeeyey dhibkiina la baaba'shay oo hawshii doonayeen la suubiyo oo la hagaajiyey la soo loodin waayana markaas seef baa lagu daahayaa nimanka buqaad baa la yihahda asal u ah waxaa la gelaya xarbu sifiin wa yowmi ayaa la geliya waa dagaalka saxaabada dhex maray baa asal u ah ayagu wamaca dalika buqaada mutaawiliinta ee tawiilka saa'iqa le fusaqa la tafsiiqin mahayo la tabdiicin mahayo waa ijtihaad ay ku khaldameen kaaa mujtahidiina min ahli cilmi firuu nafs shay waa dambe oo qarniga shanaad aha ama afraad aha ayaa waxaa bilaabatay buqaada mutaawiliinta fasaa weeye sheekhulislaam wuxuu yii nimanka hadlay waaqac iyagu ay noolaayeen bay ka hadleen buu xilligay joogeen buqaadi bixi jirtay baa fasaqo u badnayd xukunkay sheegahayaan waa xukun waaqicooda khuseeye buuhi ama ahlucilmi alkibaar ashaafici axmed bn xambal mxuu ahay maalik thawri iyo muxuu ahaay abu xaniife aimada waaweyn iyo culummadaba buqaada mutaawilinta lahum tawiilun saaiq waa cuduul weeye kuwa lagu baxay iyagu waa isku baab kitaabka lagu kala xukumhaya ijtihaadkan waa lagu cuurdaari hadduusan gaalnimo gaadhsiisanayn tafsiiqa la sheegay lilbuqaadna waa ra'yi dambe xaadis ah mabniyun calaa waaqicin mucayan aan laga dhegaysanayn buqaadna niman la garto weeye daa'ifo saddexaad baa jirta ayib daa'ifada saddexaad waa awaa'if almumtanica waxaa asaga maanicu zakaa maanicu zakaa ummad bay hogaaminayaan qismi dawaa'if min awaa'if almuslimiin almumtaniciin maanici zakaa bay ku abtirsanhayaan almuxaaribuun wاlmufsiduuna fi lardi quaacu uruq iyo khawaarij bay ku abtirsanhayaan ahlu qibla almutaawiliin aladiina lahum ta'wiilun saa'iq kharajuu calaa nidaamin wa xukminna sifiin iyo ym ljamal iyo xuruubtii dhexmarta saxaabada ay ku abtirsanayaan wixiiaan lasku qasin maytaad laskuma qasaa layidhi saddexdaa masalaa kala jira almufsiduuna fi ardi almuxaaribuun almumtanicuuna can shariicatin min shacaa'ir اlislaam iyo maxaanu nidhi albuqaa saddexdaa asal waa in la kala qaado kooxdan marka aabbahood waxaa weeye asalkoodu maanic zaka idan aaa'ifa almumtanica aan u soo degna marka xukumkeeda kaas wuxuu ahaa labada ariiqe wax loo kala jebiyo niman wax kastaba baabalbuqaad geliyey iyo niman laabadda min tafsiil buqaad iyo niman kalaa kala jira nimanka yidhi buqaad iyo niman kalaa kala jira sii kala qaybsamay fii xukmi aaa'ifa almumtanica ya taas waa nimanka nidaam kharaju cala islam nimanka waa gaalo toosa waxay galaan muxuu aawey ninkii hooyadii hooyadii aroose iyo curaniyiin iyo iisheeg mxuu ahaayey cabdullahi bn khaal iyo iisoo qabo cabdullahi bn abi sarxi iyo halkaasga murtad madax bannaan kaas wey maya maya murtad ahlqibla ma ah waa baxay kuma tirsano ahlulqibla waa in ninkaansihiisuba la tagfiirina wey dad ninku ahlqibla tiraado weli lama gaalaysiinin ayib aad waxaa u sharxay bacdu alcilmi waa maslada faahfaahiya ahlulqibla almacduud min ahlilqibla waa man lam yaqac bikufrin aahir en la tagirin ninkan waa naga baxay murtadku laysa min ahli qibla nimankan markaa awaa'if almumtanica waxay ku abtirsanayaan mxuu ahaaye maanic zaka murtadku asagu mesha noguma tirsano idan awaa'if almumtanica ayagu waxaa lagu yaqaanaa shaygay diidan yihiin ay fulin la yihiin waxay aaminsan yihiin inuu waajib yahay ayaga iyo ummadda kaleba lagu leehay laakiin waxay diidan yihiin inay ku dhaqmaan kuma dhaqmi karo ma samaynayno yeeli mayno diidnay war sameeya maya dad samayn weyn waad go'aysaan iskansi bay ku leeyihin iskansi nimanka ayagu magaala bi hada alimtinaac laa biljaxd diiddada ay diideen xukumka inay fuliyaan oo ay ku dhaqmaan xaggana ay ku dagaalamhayaan ma ku gaaloobahayaan mise waa maya hadday inkiraan wujuubka asagu muran ma laha de inay gaalo yihiin murtadiin wey nimankaas laba isweydiin mayso la nimankan yuqiruuna biاlwujuub wayactaqiduuna bidalik laakinahum imtanacuu can اlimtitaal wاطaacati wاlqubuul idan kufru اlimtinac miyaan odhanaynaa mise weli waa baab اlbuqaad baan gelinaa wa baab اlkhawaarij baan gelinaa wاlmufsidiin wa baab اlmuxaaribiin xaggeen gelinaa saxaabadu waxay ku ijmaaceen nimankaas inay gaalo yihiin waxaa laga qaatay waa gaalo lafdi saxaabo lama hayo oo sidaa u cad inay gaala yihiin laakiin in saxaabadu iyo salafkii iyo taabiciintu dhammaan bacda mowti muxamadi dadkii baxay nin sakadiida inuu bixiyo nin asagu ridooba mulaqanba kulli murtadiin bay u yaqaaneen xuruub riddaa loo bixiyey lama kala qaadin taa waa laga deliishaday oo idlaaqa ay lafdigaa idlaaqeen waa muctamad aaniyan mucaamalatu saxaaba limaanici zakaa waxay ahayd mucaamalat murtadiin ninku hadduu yahay muslim yahay oon dilayno ka muxaarib aw ka mufsidin fi ardi aw ka baaqin aan u dilayno aw ka khaarijiyin ma bannaano xoolihiisa in la banaysto iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa laakiin saxaabadu maanici zakaa dhiigoodii bay bannaysteen haweenkoodii bay bannaysteen sabaayaad carruurtoodii bay addoonsadeen xoolahoodii iyo wax kasta waxay daayeen ma jiraan mucaamalat alkaafir alxarbiy idan mucaamalatu saxaaba limaanic zakaa idlaaqa labada asal bay ku taagan tahay ninkii tafsiil sheega asagaa laga doonahaya mana soo helhayaan laa yuujad sidaa darteed ijmaac bay soo guuriyeen alimaam abu yacla alqaadi alxambali fi kitaab اliimaan inay saxaabadu ka ijmaacday calaa kufri maanic الzaka waxaa soo guriya alimaam aljasaas fi axkaam اlqur'an abu bakr aljasaas alxanafi waxaa soo guriyey ibnu mundir fi lishraaf buu ku soo guuriyey mxuu ahaaye fi lawsat buu ku soo guriy an ujeeda cafwan waxaa kaloo soo guuriyey alimaam ibn cabdilbar fi اtamhiid wاlistidkaar buu ku soo guuriyey waxaa soo guriyey ibnu taymiya raxmat ullahi tacaala calayh waxaa soo guriyey ibnu اlqayim sheekh moxamed cabdilwahaab sheekh xamed ibraahim culammadoo dhan baa soo guuriyey bacdu اlculamaء almutaأhiriina bimadhab اlmurji'ati wاljahmiya kaalkhaطaabi wاlxaafid bn xajar oo masalada khilaaf ku tilmaamay baa jira khilaafka waa mutaahir xaadita wey laa yuctamad khilaaf jira ma aha yacni ijmaac saabiqa hadduu jiro khilaafka dambe xaadidka laa yuctabar walaa yu'ahir fi اlmasala bal waxaa la caddeeyey inay mutaahiriin yihiin bimadhab اlkhawaarij bimadhab اlmurji'ati wاljahmiya idan laba ra'y bay culamadu ka leeyihin aلطawaa'if almumtanica hal tukafaru bimujarad اlimtinac wاlqitaali calayh ra'yu jumhuur ahli cilmi nacam jumhuur ahlicilmi nacan bay yidhahdeen haa waa markaan mutaakhiriin ka hadlayno saxaabaduna wayba ku ijmaaceenba saxaabadu ayagu khilaaf kama qabaan laakiin saxaaba inta ka dambaysay khilaafkiiyid baynu ka hadlaynaa jumhuur ahlicilm man imtanaca can iltizaami shariicatin daahiratin baaina aw daahira macluum min addiini bidaruura aw bitawaatur ninkii manciya waqaatala cala almanci inuu kaafir yahay waa ra'yu jumhuur alcilmi almutaakhiriin min ahlicilm tairiin ama saxaaba faijmacum maxfuud qolya waxaaja ayagu yidhi waa buaad waa buqaad nimanka ayaga ah oo muta'ahiriin ah ra'yiga inuu daciif yahayba shekhu islaam yuu sharxay aadna u faahfaahiyey waxaad ugu laabataan faahfaahinta aaraadaas iyo naqdigeedaba mujaladka labaatan iyo sideedaad afar boqol lixdan iyo sideed isla mujaladka laftirkiisa shan boqol iyo kow isla mujaladka laftirkiisa shan boqol afartan iyo sideed shan boqol iyo labo an boqol afartan iyo an shan boqol konton iyo lix intaaba waxaa loogu laaban karaa majmuuc alfataawa sidoo kale alfataawa alkubra mujaladka afraad saddex boqol konton iyo saddex baa loogu laaban karaa iyo isla mujaladka saddexaad ee fataawa alkubra shan boqol konton iyo lix intaba sheekhu waa ku faahfaahiyey fardiga asagoo mumtanica ah farqi baa loo kala qaadahaya fardiga yidhi anugu waxba muxuu ahay tukan maayo asagu awood isku difaaca ma war wixii bixi baa la soom baa la yidhi soomi maayebu imtanaca can isoom waa la dilaya waayo waana murtad ida imtanaca can isoom oo soo qabto oo soon oo soomimayo soo istaago leexada la saaray waa dilay laa yusalla calayhi walaa yuura walaa yaris baytumaalka la geynaya wakadalika salaadii fardiga mumtanica asagu waa soo qaban tukan soom baa laleeyahay xajin maayo soomi maayo salaadi maayo madaxaa la goynaya salaadu ayadooba ka duwan tahayba sideeda tarkigeedaa sida raajixa ah ay saxaabada ku ajmaaceen inuu kufri yahay tarku salaati mujaradan ayaa kufri mutlaqa waana ijmac maxfuud can saxaaba zakadu ayadu fardiga imtinaacay xoog baa looga qaadi waxbaan la dili maayo ku waajibay waa ninka keligii de bulshada ku dhexnoole aan tabar lahayn dhab baa la siin sakadii baa laga qaadi wuxuu adduunye leeyahayna kalabar baa laga qaadi ina aakhiduuha wa shara maali baan gaari doona xadiidkii bahs ibnu hanti wuxuu leeyahay maal iyo mood baa laba isleeg laga dhigi ganaax laba malyan buu lahaa baa laga qaadaya shan guri buu lahaa laba guri iyo bar baa laga jebinhayaa zakadiina waa laga qaadaa kaasuu malagii baa galay soonkii salaadii xajkiina hadduu la iman waayo waa lagu dili salaadana tarkigeeda besob ku gaaloobahayaa iyadu taasi waa gooni fardiga isagu mumtanica ah inuu tukan waaya diiday ama inuu soomo diiday ama inuu salaado diiday dhabbaa lasin hawsha fuli waa fulin waaye leexaduu saaran yahay warkiis iska kooban yahay allaahuma maanic zakaa xoog ba laga qaadi ee keligiia laga le fardiga daa'ifada maa mumtanicada dagaalamays marxaba hmm? laa yuctabar waan sheegen laakiin waxaan rabnaa inaan hadhow lagu qarino la ogaado xataa haddaan khilaafka ictibaarino jumhuur ahlicilmi siday qabaan baan qaba waana ku shaaruqanhaya leexdaan ku saaranhaya haddaad ismaaciil saxaabada diidaan baynu ka wixii waa in la ogaado khilaafkaa dambaad dad la soo ortaan soomaa asagaa baan sallimaynaaba saa loo badan yahaan qaadanaynaa ku xoojinaynaa he ijmaacu saxaaba ayadaasaan ku dhaqmayno ku go'aysaan ciyaadan billah tiibuu sheekhu marka ka hadlay raxmat ullahi wakadalika habata can الnabiy sidaasoo kale maanici zaka in lala dagaalamayo oo ayaguna lagu jihaadahayo ayaa waxaa sugnaaday sida maanic zaka oo kale habata can الnabiyi min casharati awjihin an ariiq toban dariiq wax ka badan ayaa nabigu waxaa ka sugnaaday alxadiiثu can اlkhawaarij axaadiis toban dariiq ka badan ku timid awjudaad wuxuu ujeeda waa awjuh min asaxaaba ma aha duruq ma aha waa awjuh shawaahid buu ujeeda min axaadiiث can ilkhawaariji khawaarijta xadiidku ku saabsan in lala dagaalamo baa yimid iyo wlmr biqitaalihim iyo in lala dagaalamo laisamray wa ahbar nabig wuxuu sheegay anahum khawaarijtu sharu lkhalqi uunka kuwa sharba inay yihiin iyo wlkhaliqati mxuu ahayy khalqigu waa uunka nool ee waxgarta khaliiqaduna waa bahaa'imta aan waxgaranin wadaadaa ku maca salaatihim salaat alkhawaarij salaaday khawaarij tukadaan iyo taa idinku tukataan markaa isu barbardhigtaan waxaaba idinka salaad fiican ayaga wa siyaamakum maca siyaamihim xadiidka bukhaariy muslim baa soo saaray fii mawaadica min saxiixayhima fa culima waxaa la ogaaday buu sheekhuu yidhi ana mujarad alictisaam sheekhu markuu maraya aad buu u sharxa wuxuu leeyahy ninkii khaarijig ahaa ee soomayey ee salaada hayey ee tukan hayey ee sakayn hayey ee cibaadadiisa la yaabee caabidka mudiica ahaa haddii dembi uu galay dhiiggiisu lagu banaystay kuwa khawaarij ka liista xagga cibaadada kana fasahada maxaad moodaa kuwa go'ayaanbu tataarku markaa ka hadlaaya nimanka cubaadda ahaa ee goroflogadka yeeshay ee sibirta geel yeeshay say tukan hayeen ee soomku u dubay ee quraan aan ku nafbaxay ee waxay xaaraan u arkaan ka fogaanhay ee cubaadda nabigu haddii jara uu yidhi oo lagu halgamo kuwii ayagu diintaba ku tumanhaya ee shareecadiiba ka baxahaya n ataa faasiiintan tukanayn en salaad fiican lahayn kuwa wuxuu i waa inaan casarba loo nasanin ambiye loo ka bani marka ninkii khawaarij dilkooda ogolaaday waa khaa buu ka shakiyo almumtaniciin can asharaa'ic alislaamiya wa can atataar waa khaa buu leeyahy wa islaama aad buu sharxay runtii wa raxmat ullahi tacala fa culima waxaa la ogaaday haddaba anna mujarad alictisaam ku dhegidda keliya oo lagu dhego bilislaami afka laga sheegto muslim baan in cabdulaahi cali baa la yidhahda la taagnaato oo muxuuaha sala laga gubgubsayo tusbaxa la wareejiyo maca cadami iltizaami sharaa'icihi asagoon sharcigii ee axkaamta islaamka aan lagu dhaqmaynin laysa bimusqitin lilqitaal dagaal kaga badbaadi mayso ku dadanaya baashu shahaada lagu qodo rasmiya ma muxuuha diintiisu dayaanatu muslim dayaanatu lagu qoro baasabor socon ama baasaboor ku qoro ama labaatan sharci ku qaado mar haddaad sharciga ku dhaqmi weyday warkaad uu caddaanaya la imaamna lagaa waayey maca cadami iltizaami jamiici baa lafdi baa idinka go-an maca cadami iltizaami jamiici sharaa'icihi sharciga sharaaiciga axkaam alislaam axkaamta islaamka dhammaanteed inaad ku dhaqantana lagaa waayo xaggana aad tawxiidsanayso hawshaasi ku anfici mayso laysa ma aha nin weeye ictisaamkaas iyo sheegadkaas iyo ku maxaabsiga islamka ku maxaabsanayso bimusqidin mid ridahaya lilqitaali dagaalkii waajibka ah falqitaalu dagaalku iyo jihaadku waajibun waajib weeye xataa yakuuna addiinu kulluhu lilah ilahay aacadu iyo nidaamka addiin huwa aaca wliltizaam ilaahay keligiila la adeeco oo bani aadamku dhammaantood u hogaansamaan xukman wa nidaaman wa sharcan jihaadku waa wa xataa laa takuuna fitna ila aysan wax shirki ahaanin ay xataa laa yabqa fi اlardi shirkun ibn jarir aabri abu jacfar aلطabri imaam اlmufasiriin sidaasuu leeyahay xataa laa takuuna fitna ay xataa ay laa yabqa fi اlardi shirkun buu halkan ka soconaya muhiim way hawshan ayada famataa kaana اddiinu ligayr اllah waynu gaari doonaa mar laba famataa kaana bacdu اddiini lilah wa bacduhu ligayr اllah wajaba اlqitaal haddii nidaamkii iyo maamulkii iyo taacadii qayb ka mida ilaahay la siiyo qaybna ilaahay loo diidoo dastuur iyo baarlamaan iyo xeerboogtiyo oday dhaqmeed ugu wareejiyo jihaad baaba waajibayba idan waa inaad ama gaalnimo u go'do ama islaamnimo u go'do beerka jecli xaydha jecli laa ilaa haaulaai walaa ilaa haulaai seef baa idan kala goyn seeftaa kala bixin ama gaalad raaci ama islaam baad raaci wax u dhexeeya ma jiraan laba sidkood baa noqon hayaa nirig laba halaad nuugta islaamka lagama ogol sharcigan islaamka kuwada dhaqan wada qaado wixii kugu waajiba haddii kale bannaanka mar wey sheekh mr wuxu uhi famataa kaana addiinu ligayr illah addiinu alطaacatu maa kaana liya'huda akhaahu fii diin اlmalik addiin annadaam loo hogaansamo weeye waxa dastuurada iyo xeerarka lagaga dhaqmo waa diin waxaa u yaala mayo kibaki railo odinga waa maa waa diin ay ku dhaqmaanee sharciga diin weeye ayib dowladda waxay dhigteen diin weeye maa kaana liyaakhuda akhaahu fii diin ilmalik hara haaulaai diinuhum lakum diinukum walidiin kaana man dakhala fii diini qraysh xadiidka caaisha iyo ibni cabaas fi sunana ku maray diinu qraysh muxuu ahaa waman daana bidiiniha bay ku leeyihin saxaabadu quraysh iyo diin weeye baailkeeda waa diin diintu marka waa ismu jinsi yuطlaqu cala alxaqi wa cala albaail ayib marka diin lxaq baa qur-aanku isticmaalaa inta badan mar haddii diin la sheego waa la idaafeeya waa la qaydaa waa la fahmaya haddaan siyaaqu marka lagu qaydayninba famataa kaana diin idan haddaad muslim tahay aadamo tahay khaaliqu ku abuuray iyo kitaabkii alla uu soo dejiyey iyo rasulkiina raacda waad gaalowday waa lagugu jahaadahaya waxaad tihi salaadaha iyo masaa'idda iyo xajka iyo cumrada hawlahaas allah nagu leh laakiin qaab maamulka dowladda iyo maxaan ku dhaqmaynaa ma ra'smaaliyaan qaadanaynaa <coughs> mashuuciyaan qaadanaynaa ma dimuqraadiyaan qaadanaynaa ma kitaabka qur-aanka iyo minhaajkaan ku dhaqmaynaa taa waxaa go-aan ka gaadhaya shacabka baarlamaanka ummadda loo bandhigaya ummadda boqolkiiba sagaashan waxay u codaysay muxua ah in la qaato eh, bainal code iyo maxaad leedihiin ummaddu u codaysay iyo inta ka yeeshaba gaalo wey hawshaa intuu u codaysay inta ka yeeshay u tirisa codka ee waafaqday kulli murtadiin wey dhammaan waa in la xaaqo kulligood adunka laga sifeeyo ayib haskaga tagin adduunkan adduun kale ha abuurteen adduunka alla abuuray asagana isaga abuuray dad ka hadlahaya oo codaynhaya kitaab buu soo raaciyey kitaabka inay ku dhaqaan baan ka rabna adduunka ku dhaqi waayaan way go'ahayaan laa yastaxiquuna alxayaa walcaysha fi dunya falyadhabuu ilaa caalamin aakhar wa ilaa kowkabin aakhar waddan kale ha degeen oon ahayn adduunkan lagu nool yahay laakiin kowkabkii ilaahay abuuray iyo adduunka baan ku noolaan sharci kale oo dhul laga dejiye baanan ku maamulaynaa wax soconhaya ma hawsha adaa laskaga ilaali hawshaa hawl jirta ma caqlan bay u khaldan tahay waa fitratan intaan la gaadhinba islaama wa xukman wa dinan la gaadhin ayb famataa kaana diinu ligayr اllaahi faاlqitaalu waajibun faayumaa aa'ifatin koox alla kooxdii imtanacad mumtanica ee ka reebtoonta wey mumtanica biquwatiha waa isdifaaci karta bisilaaxiha bisayfiha wa sinaaniha imtanacad ka reebtoontoo diidda can bacdi salawaat almafruudaat salaadihii la faliga qayba ka mid wuxuu afar baan tukanaya mid kale tukanba maayaba aw amase asiyaam wartukaanle waaba diidayba seeftu soo rogtay aw siyaam ama soomkii diiday soomo aw ilxaj ama inuu xajiyu diida maca alqudrati calayh ayb waa la garanhayaa hadee aw amase wuxuu diiday can iltizaami taxriim اdima dhiiggan waa ka xaaraan baa layidhi maya buur muslimiintu dhiiggooda ka xaaraan allaahumma nin naaqid ku dhacay ama xad ku dhacay ama qisaas lagu yeeshay mooyeen maya buuri ninka aniga hor yimaado waan dilhayaa dhiiggooda waa ii bannaan yahay waa mustaxil ba ka joog baali waabadi imtanaca waan wada hayaa bui dayn maayo wadadka iska daa maya mada waan laynhaya ayib aw can iltizaami taxriimi اdimaa dhiigga inuu xaaraam yahay baa laga waaya inuu iltizaamo iyo wal amwaali xoolaha muslimiinta iyo awilkhamri khamrada inay xaaraam tahay baa loo sheegay daabaa la waa dayn waaye aw zina wuuna difaacaya daynwaagii in dabcayn la qabto la shaabugo oo la karbaasho seefuu soo roganaya yuqaatil wayamtanic aw zina zinadii baa la jooji may joojin mahaya buui qabtaa la yidhi isu dhawaada buui ayib aw ilmaysiri qamaarki aw nikaaxi dawaati اlmaxaarimi in la guursado maxaarimta hooyadii habeertii walaashii gabadhu adeerka runka u ahaa gabadhu abtiga u ahaa gabadhu awowga u ahaa aayadii aabbihii ka dhintay awowgii ka dhintay awowgii furay ayib wiilkiisu tuuqabay ee uu ka dhintay ama furay maxaarimta muxaramaadka laga xarimay dumarka laga xarimay cala ta'biid baa laga hadlaaya binasabi aw sihr ayib aw iridaaca ila aakhirihi almuhim nikaaxi dawaati almaxaarim baa lagu kari waaya inuu joojiyo hooyadii buu aroosaya aayadii buu aroosaya eedadiibu aroosahaya mujarad uu meher ku caqdi ku xidhu gaaloobahaya ka iska badaa wax kale xadiid khaasa ku yimid imtanaca aw lam yamtanic hadduu haweeney maxram ah, oo maxaarimtiisa waan qabaa yidhaahdo meherna sameeyo intuu jiif qaadiga california fadhiya u geeyo uda waan ku dhoofaya shahaada nikax noo same oo laba makhraato malagood gale uu soo kaxeeyo oo min saddex shilin u dhiibo kadibna uu qaadigii meesha ka damdamsiiyo qaadigu hawsha hadduu og yahay iyo labadii makhraati hawsha ogaa iyo wiilkii gabadhii hawshaa ku heshiiyey kulli ka fara waa la xaaqahaya murtaduun haddiise laakiin aad maxaarimta ka zinaysato xukmiisu waa alqatl zinadu maogtahay waa gooni waa xukun gooni ah laakiin inaad wax aad caqdi iyo meher iyo shahaado u samaysay maqhraatiyaal ood siiso suura muxuu ahayey diineed iyo nikaax saxiixa magacii aad siiso waa istixlaal ficli a ah la yidhahdaa idan waad ku gaaloobaysa waa lagugu deli soomaali badan baa ku dhacday qolka hooyadii ku dhoofinaya waan qabaa waa dhow ayib meelaan dheereen waxaa ka dhacday nin walaashii aroos u idhay taaj intuu u xidhay nikaax usoo samaystay meher waraaq makhaatiyaal aroos bibdeelaa loo dhigay ayib taash gabadhoo jiidayso qaawan kaamera laga duubay maxaa ka way ku badan tahay nooloy waliba xaafadda way ku badan tahay hawshaa iska man caqada nikaaxan calaa maxramin minhu kaafir wey ayb yaa way ogyihiin way ogyihiin wuu og yahay inaan la guursan karin nin soomaaliya on ogayn maxramkiisa meher aan lagu xidhi karin ma jiraan iska badaa maxramkiisii qabaa'il aan isguursanin baa jira qabaa'il dhan war gabadh hebla baa guursantid maya annagu ismaba geynaba ree hebel haddaan nahay isma geynaba qabaa'il dhan oo kala se lix awo isdabo baan isguursanay way ogyihiin wax kaga liito soomaaliya intay taqaano dadka aan gayaankaadahay cid yaqaanaba ma jiraanba waa macluum min addiini bidaru xata ajhal soomaaliyiin masla iyadaa maana gursana muxuu meerkan iyagaaba dhigaya arooska arooska iyagaaba dhigahayaba sheekh xasan arooska iyagaaba dhigahayaba aroos lasu gurugeynhayo gabadhu u galmoonhaya ma aha waa sheekh xasan baa la soo kaxay in xooguhu shilmaa loo dhiibay gabadh baa loo keeni laba makhraatiyaal ah gabaati gabadhi taash bay qabtaa ubax baa loo dhiiba waa la meherin wadaad baa shahadaa loo qorin isqabaan hadhow buu tegayaa maraykan iyo yurub islaantanaan soo guursaday buu leeyahay waana walaashii hooyadii habriirtii eeddadii sheekh xasan hawlaha adugu lama socda madheer adugu ka timaada ma ogtahay hawlaha isli baan ka hadlaynaa ayib <clears throat> ah wax shubaa ma jiraan iska ilaali shee cumar marka cinda taxqiiq marka qaadiga loo keena aanu ka hadlayna hunaa waxaa weyan waa baxi waxaa weeyaan tacliimi ah irshaadaad tawjiihiya wey hadhow marka la keeno laba isguursaday oo noocaa sameeyey qaadi loo keeno qaadigaa taxqiiqaad qadaa'iya ijraa'aad jinaa'iya la imanaya hawl inoo taala hawsha aduma hadda u bixin shubahaadka noocaasa ah laguma sheega majaalista hawsha qaadibaa iskale taxqiiqeed annagu xukumkan sii daynaynaa hadhow qaadiga loo keeno isagu ha fiiriyo jaahil ma ka noqon karaan kuwan oo kale cudurdaar ma jira asagaa baaran doona laakiin annagu waxaan leeyahay kuwaas waa in la qabto la xaaqo ummadda laga gaabiyo ayib baab alfatwa baab alqada baa kala duwan in la kala fahmim jiddan wey almuhim <clears throat> matniga meesha ku qoran baan u akhrinhaya ma fatwoon hayo matnigaas ha la fahmo aw nikaaxi dawaati almaxaarim aw amase can iltizaami jihaad اlkufaar in la iltizaamo gaalada la jihaadkeedii haadihi balyo wey caraboo dhan kay ku gaalowday intaan wax kala gaadhin kan wey kulligood waxay go'oomiyeen dhammaantood saraaxatan aw tadammunan in jihaadka talabeeda la yidhaahdo uusan jirin sidiisuba anagu jihaad dafci baan qabnaa wasaaradda gaashaandhigga xataa soomaliya oo sakarada maxaa gaashaandhig ka galay dalkeedii baabaa maqan dhulal baabaa laga haysta maxaa gaashaandhig ah wasaaraة اlxarb wاlqitaal in lahay ahayd soo maaha wasaaradda dagaalka iyo duulaanka ayib soo ma ahayn waxaa le gaashaandhig gaashandhig waa waa dafci wey nin la soo weeraroo saas yidhi un soo maa gabaday idan caraboo dhan iyo waxaa islaam sheegdo kulli waxay dhaheen waxaan aaminsannahay jihaadu dafci xuduud kale ku tallaabi mayno geedkaa gaari mayno axadna weerarin mayno diin faafin mayno laakiin ninkii intana buqcada goobka noogu yimaada yac iska leenahay wasaaraddeen noo magac bixiyaa le waxay wasaarad difaac wasaaradda gaashaandhigga yuhuud baa idinku warrama waxay annagu wasaarat alxarb saas wey yuhuudda waxaa qoran wasaarat alxarb ma yaqaana wax la wasaarat difaac maxaa dagaalku waa hujuum iyo difaac soo ma ahaa wasaarat alxarb baa igu qoran oo ayaa saxante runtood ninku waa inuu marna weerar marna isdifaaco <coughs> doctor cali nufayc alcalyaan kitaabkiisa ahmiyat اljihaad fi dacwati ila اllahi wuu taxqiijiyey in carabtu ay go'aankaa feermeeyeen oy u yaqaanaan jihaadka dalabiga waa xarbun ijraamiyatun aan bannaanayn oo xaaraan ah way feermeeyeen kulligood min min asacuudiya ilaa aakhir ninka u dambeeya kullu man dowlad kastoo un-ta ka tirsan ama jamciyadda qurmaha ka dhexayso cudwi ka ah aljihaad اطalibi cindaha waa mamnuuc waana jariima qadaa'iya jinaa'iya wey ayib kadalika xuriyaة اlashkhaas wاlafraad zinadu waa xaq shaksi ah khamradu waa xaq shaksi ah wax kasta liwaatiyadu khaniisnimadu waa xaq shaksi ah xuriyaة اlafraadi wاlashkhaas baa liyadaa way feermeeyeen nimankan waa horay goolibeen ha ka sheekay adoo dad islaan tahay wey nimankan gaalnimadooda ayib laakiin haddii xoogow masxaf la daabacay iyo mutale lagu wareejiye marmar lagu wareejiyey mxuu ahaay xaramaynka lagugu siro iyo xoogo biyo simson lagu qayba lagugu siro way kuu dhammaatay horaanba mustahbal ahbal aday dabaal dhaga waaweyn ba horaan ba ahayd ayib marka intaa inay ku baabiiso wax macno ma lah kuwaad yaad u sheegi oo u sharxi waxay nimankan yihiin wuu xajinhayaa xoogo marmar lagu wareejiyey xaramaynku soo arkay biyo simson ay koob one time user meel sa saaran wuu toobadkeenayaaba awliye ah, ilaahay wey nimanka ahlu khayra la daayo ayb nimankaa waxay u baahan yihiin fahm fahm diineed ummaddaani waxbaa ma fahamsano xaqaa'iq اddiin maa bucita calayhi muxamed baa dhibku u daran saas wey wuxuu hi ibnu taymiya raxmatullahi tacala calayh ruuxu markuu caqli yeesho waxaa waajibka koobaad waxaa weeye inuu fahmo maa bucita calayhi muxamed muxamed wixii lala soo diro waa inuu wamaa maata calayh wa diinu maa maata calayhi muxamed laa bimaa bucita bihi diinkuu nabi maxamed maalinka hore oo kowga ahaa wixii lala soo diray basa meehe addiin annihaai alxaasim wa calaa maa maata calayh muxamed wixii fii awaal islaam diin ahaa awaaga dambana nasakhay nabigu gunaanadkiisi wuxuu ku xijaabtay baa diinta nabi maxamed ah ayib marka inaad soo waxyaabahoo laga soo tegay aad ugu noqotaan ama nasakhay mamnuuc wey muhiimaddu waxaa weeye in la fahmo nabi maxamed maxaa lala soo diray muxuu ku dagaalamay dhiigga aadamaha muxuu ku banaystay muxuu ku dagaala saxaabadu xaggay ku dambeeyeen waa la isweydiiyo yaan wax badan yaan lagu wareerin idan can iltizaami jihaad alkufaar jihaadku waa waajib waa xukum sharci ah laakiinba laakiin ninka dhaa waa dhimanhaya laakiin baa soo istaago waxaan leenahay tabar malay dheh tabar ma awood war la garta wey laakiin aljihaad aalabi waa ijraam waana jariima waana ictidaa waana xadgudub bulshaduna waa inay nabad ku noolaato atacayush salmi zamaalat aladyan xiwaaru اladyaan taqaarub alusra اlibrahimiya alyahuud wاlnasara wاlmuslimiin usra اlibrahimiya krislam mataqaanaa krislam wax la yihahdo waa kristaan iyo islam laisku daray wey krislam hay-ado shaqeeye wey ayib waxaasoo dhan waa in la baaba'o lagu kala baxo wey saxaabadu maanta hadday nool yihiin dadka maanta jooga badanku inay zanaadiqa iyo murtadiin yihiin kamaysa shakiyeen shaki yar kama qaadeen way ku weerixi lahaayeen abubakar maanta hadduu nool yahay waxaa war waa la kala bixi laha laakiin waxaa islaamka inti nasakmay oo fasakmay oo la waday oo la waday bay gaalnimadii tawxiid noqotay oo tawxiidkii baa gaalnimo noqday oo murtadkii baa muwaxid muslim oo wahaabi a ah noqday bawdya gaaban ayib waa la kala baxay aw can iltizaami jihaad اlkufaar aw darb اljizya ama jizya in laga qaado ahlu kitaabka nasaarada yahuudda laga qaado muwaainuun laadimiyuun wadaad baaba qorayba idaacadaha lagu keena wxuu le mufakir islaami albaaxi alcaalim almufakir almurshid baa lagu leeyahay had iyo koorna waa kuu lugeynaya wuxuu leeyahay laakiin muwaatiniin laadimiyuun nasaarada iyo yuhuudda waddamaha islaamka jooga waa muwaatiniin jise laga qaadi maayo xaqulmuwaatiniy isku mid baa tihiin diintuna waa xaq shaksi nin kasta wuxuu aamina asagay u taalla aduu maxaad qaadatay buudiy adna maxaad qaadatay muxuu ahaaye nasaaro adaguna yuhuudiyo waa zandaqatun wa kufrun billahi alcadiim wey addiinu lilah walwaطnu lilah dhammaanna waxaad tihin addoommo ninkaan u hoggaansaminna seeftaa qaadaysa ayib idan halkaasay taagen iska baa jazia laga qaaday aqbaata misr maxaa lile waa muwaatinuun kuwa nasaarada jooga muxuu lubnaan iyo falastiin iyo suuriya iyo daadsan iyo shaam oo dhan baa daadsan waxaa le waa muwaatinuun ayib <coughs> kanaais baa loo dhisay duwal khaliij iskaba jooji wax kale qatar iyo imaaraadka iyo baxrayn iyo daayib sacuudi waa in laga dhisi doona ila tahay kolley hadii wax badan baa laga sameeyey qasabtii timaada wey jiddoo kale mar dhow in kals laga taaga suuragal wey maxaa yeele usarka gaalada ku nool baa aad u fara badan safaaraadka iyo shaqaalaha iyo